الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة fii baabi ihbaati alqisaasi fi اlasnaani wamaa fii macnaaha wuxuu ku saabsan yahay ihbaatu اlqisaas qisaastu inay sugan tahay fi lasnaani ilkaha laysku qisaaso iyo wamaa fii macnaaha wax lamida ah. haddii qofka uu qof kale oo macsuum ah muslim ah uu waxyeelo waxa uu yeelay ayaa waxay u qaybsamaysaa wax qisaas ay ka suuroobayso oo la qisaasi iyo wax aan la qisaasi karin sheegan haddii uu xad leeyahay uu ku intihoodo oo ku dhammaado xayf iyo xadgudubna aamin laga yahay haddii qofka kale la qisaaso waxaa ku bannaan in loo qisaaso sidii iligii oo kale haddii la sibay isagana waa loo sibi karaa ishii haddii uu qof ilig isha ka rido isagana waa laga ridi karaa hadduu sanka ka jaro sanka waa laga goyn karaa marka ilaa iyo inta lafta ah maarinka laakiin wixii laga baqaayo inuu ziyaado imaado oo ama laf dhexdeed ah ama meel hilib gudihiisa oo aan la qiyaasi karin ah markaas diyo iyo mag unbaa imaanaysa qisaaskama suroobayso ilugu marka wuxuu ka mid yahay waxyaalahay ka suuroobi karta qisaasta fii ma idaa qulica haddii la siibo asagoo idil ama haddii la jabiyo laftirkeedu qiyaasiisa la garanayo oo wax markaasi lagu gooyo intii qiyaasta aheed oo waxba lagu dareenin qisaastaa marka way ku way soo geli kartaa sida naftaba qof hadduu qof dilo loogu dilaayo ayaa hadduu xubnihiisa wax ka mida xadgudub ku sameeyana lagu qisaasi wixii ay suuragal tahay weeyaan qur-aanka kariimkana ah, ilaahay waa ku ku sheegay subxaanahu wa tacaala wakatabnaa calayhim fiihaa ana الnafsa bالnafsi wa alcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاluduni wالsina bالsini wاljuruuxa qisaas marka wالsina bالsini buu soo gelayaa iligii ilig baa loo qisaasayaa kitaabka ilahay bay ku sugan tahay qaala xadaثna abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna cafan ibn muslim الsafaar qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham qaala akhbaranaa haabit ibnu aslam ilbunaani can anas bni maalikin ibnu anas ibnu nadar abu xamsata albasri khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam min almukiriina fi alxadiid radia allahu canhu wa ardaah ana ukhta rubayic rubayic walaasheed uma xaariata xaarita hooyadiisna ahayd jaraxad insaanan qof ayay dhaawacday jaraaxo u geysatay rubay binti nadar ukhtu anas binu nadar anas binu maaligna eedday u tahay markaa anas ibnu maalik ibnu nadar iyo anas ibnu nadar arubayac bintu nadar walaalay noqonayaan umu xaaria xaariha ninka la dhihi jiray ee shahiiday qaswatu bader ku shahiiday ayay dhashay waa tii nabiga u timid calayhi salaam oo dhihi jirtay wiilkii xaariha ahaa bader baa lagu dilay hadduu janno ku jiro oo janno galayna waan sabrayaa haddiise kale oo wax kala jiraan waxaan ku dadaalay inaan oohinta badiyo waan ooye nabi allow ii sheeg waa kii ku dhihi jiray nabiga calayhi salaam awaahiltii ma waxaa kugu dhacay xogo wareer iyo caqligaabnimo ah walbahaarkii maa ku wareeriyey ahiya jannatun inahaa jinaan wa ina bnaka dakhala aw kaana fi lfirdowsi alaclaa jannadu hal maahee waa jinaan horta jannooyin isdul saaran oo kala qiimo badan weeyaan iyadoo wada qiimo badan jannadu haddana way sii kala faycan tahay oo sii kala darajo sarraysaa wiilkaadi wuxuu helay firdows alaclaa jannada la yidhaahdo ayuu ku jiraa manaasila shuhadaa ummu xaariha jaraxad insaanan qof bay jaraaxaysay oo nabar u gaadhsiisay jaraaxaduna ilig buu ahaa ilig bay ka riday xadiidkan sanadkiisa duruqyo qaybo badan siyaalo kala duwan buu ku imaadaa mar waxaa laga dhigayaa jaarixa wax jaraaxeeyey inay taha inuu yahay inay tahay rubayac naftirkeeda oo walaalkeed anas binu nadar uu nabiga la hadlaayo atugsaru sinu rubay asagoo leh waad arkaysaa fi saxiix marna waxaa weeyaan ukhtar rubayac baa laleeyahay marta marra rabiic rubayac dameeshaa rabiic baa laleeyahay marka waxaa weeyaan asalka xadiidku asal buu leeyahay laakiin fii bacdi dikri اlasmaa wahmi baa ku sugan qisadu hal un bay ahayd faاkhtasamuu ila الnabiy nabiga calayhi salaam bay iskula doodeen qoladii wax la gaadhsiiyey baa nabiga dacwo u gudbisatay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi alqisaas alqisaas ay addu lqisaasa alqisaas qisaasta guda oo iltazimuu laazima oo la imaada qisaasta hala fuliyo taasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam yihi ilig qur-aankaaba ilahay ku caddeeyey fa qaalad waxay tiri umu rabiic rabiic iyo rubayic labadaba waa soo maray yaa waxay tihi yaa rasuulallah rasuul allow ayuqtasu ma waxaa la qisaasi min fulaana gabadhii hebleaheed miyaa la qisaasi oo elegeeda la siibi oo foosha laga bixinaya foolka foosha ama foolka wallahi baan ku dhaartaybay intay dhaaratay waxay tidhi laa yuqtasu mina inaan la qisaasaynin ilaahay baan ku dhaartay inaan la qisaasaynin bay tihi nabiga hortiisay dhaaranaysaa faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi subxaana allah yaa uma arabiic alqisaasu qisaastu kitaabullaahi kitaabka ilaahay weeye waa aayad qur'aan ah waa nas sharci ah waa xukun rabbaani ah asagaana alla soo dejiyey xikmadu u dejiyeyna garanaya qur-aankana waaba noogu sheegay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab elulalbaab oo dadka caqliga lahow qisaasta noloshiinaa ku jirta inaad ka maagtaan ood ka doodaan ood muran iyo tashwiish gelisaan qisaastu caqligiinna inuu yar yahay bay tusaysaa dadka maaragtay aan fahansaneen cilmiga aan fahansaneen xikmada ilaahay aan fahansaneen sharciga aan ku qanacsanayn ayaa qisaasta wax ka sheegi in qofka gacanta la gooyo tuuggaah in midkii bani aadam ku xadgudba xubnihiisa iyo naftiisa isagaba waddadiisa iyo jidkiisa la mariyo in qofkii khamrada cabaaya daroogaystaha ahaa xaddiisa la mariyo noloshii baa ku sugan ammaankii iyo nabadgelyadii baa mujtamacah ayaa ku sugan caafimaadkii baa ku sugan istiqraar iyo deganaashaha ku sugan dadkii inay cabsidii ay ka baqaayeen bini aadamka ay ka baxdaa ku sugan naftoodii iyo maalkoodii iyo sharaftoodiiba intaba way u badbaadaysaa waxaana ku filan in hal qof oo daalima xadda la maryo markaas dadkii kale waa badbaadayaan xoolahoodiina waa badbaadayaan naftoodana waa badbaadayaan qof kale oo xaddaasi la marinna maba jiro oo dadku waa indha ku garaadle haddii og yihiin qofkii xumaan la imaado in laga jaazinayo waxaa weeyaan ku dhiiran maayaan kuma dhiiranayaan mar dambe halkaasay ka istaagayaan walidaalika mujtamacii muslimka ahaa ee shareecada isku dabaqi jiray marka laga hadlaayo hal iyo laba waxaan dhannayn ama hal iyo laba waxaan ka badnayn baa la sheegaa nacam qofkaasaa zina loo rajmiyey waa waxa tiro yaroo kooban laba iyo saddex kaasaa xadda laga oofiyo gacanta la gooyey qaliil jiddan oo aada u yar markaasay xoolahoodii bannaanka iska yaallaan oy naftooda qof bini aadam ay uga baqayaan aan jirin oo cirdigoodii karaamadooda iyo sharaftooda lagu xadgudba aynan ka baqaynin oo dadkuna ay badbaadeen xoolahoodiina badbaadeen sharaftooda badbaadeen waxaa markaa laga nabadgalay oo laga nabadgelaya dhaqaalo badan lagu bixin lahaa security iyo amniga iyo nabadgelyada iyo soo jeedka habeenkii iyo dhaqaalo fara badan lagu bixin lahaa ayaa u soo noqon lahayd mujtamaca horumarkiisa iyo waxqabadkiisa walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaab lalbaab nolosh baa igu soo bilaylay subxaana wa tacaala laakiin qofka aan fahansanayn ama marka horeba qanaacadiisu ay noqotay shareecada waxaan ahayn qalbigiisa ay ku weynaato tarbiyadiisa ay noqotay inkir iyo layaab iyo qaadasho la'aan bay ku noqonaysaa amaa qofka mu'minka ee muslimkaa ah wuxuu og yahay inuu ilaahay xikmadiisa subxaanahu wa tacaala ay ku salaysan tahay jalbu almasaalixi wa dar'i almafaasid in wixii maslaxo ummaddan u ahna loo sameeyo oo loo jideeyo wixii mafsado iyo dhibaato ana laga leexiyo allahna asagaan addoommihiisa garanaya alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaahaygii addoommaha abuuray axad ka yaqaana ma leh waxa maslaxadooda iyo dantooda ku jirtaan asagaa garan ardadaas uu islaaxiyey wixii islaaxa lagu ilaalinayo fasaadka lagala dagaalayo asagaa garanaya subxaanahu wa tacaala dadkuna waxaa la rabaa keliya inay dhahaan samicnaa waa atacnaa ilaaha waan maqalay waana adeecnay qanaacadaasna ay la imaadaan adduuniya aakharana ay ku badbaadaan marka gabadhii markii hadalkaa tiri nabigu wuxuu yidhi alqisaasu kitaabu ullah qisaastu waa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala qisaasta iyo xuduudda iyo waxyaalaha axkaamta ahna waxaa ku maamulaya dowlad ayaa iska leh shacab ma laha nin shacabah qof tuugaan arko gacantan ka jaray zaani baan arkoo dhagax baan ku dilay hebel baa wax sameeyey waxaasaan ka sameeyey iskama dhihi karo fawday noqonaysaa dowlad lagu kala dambeeyo iyo maxkamad lagu kala haro iyo fulin ciidan fuliya oo tanfiid ah oo aan la dhahaynin hebel baa wax sameeyey ee dowladdii baa waxaa samaysa la dhihi ayaa la rabaa si ay arrintu fawdo u noqonin li'annahu qof keliya hadduu tasaruf la yimaado asagana hadhow waa lagu tasarufayaa saas darteed markay shareecadu ay xukunkii riddo fulintaasi awliyaau iyo awliyaau calayhi dadka dhibaatada la mariyey way ka qayb qaadan karaan xadda fulinteeda ayagaa fulin kara laakiin waa inay dowladdii ay hawshaasi ay samayso warkaas u taagan tahay oo difaac iyo ilaalintii ay mas-uul ka tahay wax fardhaqaajin kara uusan jirin qaalad waxay tihi gabadhii mar labaad laa maya wallaahi baa ku dhaartay laa yuqtasu inaan la qisaaseynin minhaa gabadhan abaddan weligeed la qisaasi maayo dhaarta ay dhaaranayso maaha inay xukunka ilaahay ka hor imaanayso oo ay nabiga calayhi salaam amarkiisa jabinayso diidaysa ma ahee waxay ula jeedaa xalifka ayaa dhaartaasi way dhaaratay ibraarulmuqsim in loo sameeyo oo ilaahay qalbigii dadkii wax la yeelay qalbigoodii uu ku soo rogo inay qisaasta intay iska dhaafaan diyo iyo ma qaataan leanna qisaastu waa khiyaar jiro weeyaan haddii qoladii ay dhahaan innagu waxba ma qisaasanayno waxba ma dilanayne makti nasiyana way xaq bay u leeyihinoo makti bay qaadan karaan marka inay magti ay dadkii qaataan oo qisaasta ka hadhaan ayay ku dhaaranaysaa oo la yidhahdo gabadha way dhaaratay dhaartayda ha loo baari falo oo nabiga calayhi salaam uu u baari falo xagga allana subxaanah wa tacaala dadkaa qalbigoodii cadhaysan oo cadhada ka dejiyo ay dhahaan qofkan iligiisa mabaa la soo celin waa maya aan ayrto magta qaadanno waxba yaanan iliga gabadha kale aanan ka ridinin deena diyadii magtaasa ku qaataan marka iltifaat waxay qalbiga ku haysaa kalsooni ay rabbi ku qabto inuu ilaahay qalbigooda soo rogo iyo dhaartaa ay ku dhaaranayso oy rajo ka qabto in loo baarifalo sidaasay u dhaaranaysaaye maaha inay qisaastu diidan tahay xuunka ilaahay ma aha hadalkan dambaad ka fahmaysaa iyo tacliiqa nabiga calayh salaam qaala famaa zaalad kamayna zuulin xataa qabiluu diya ilaa diyadii iyo magtii ay ka aqbaleen dadkii la kari lahaa ee lahaa iliga ha laga jabiye gabadha iligaana laga jabiyey tii ka jabaysay kadaa lahaa ilaa ay magti ka aqbalaan bay dhaarinaysa iyaduna oy dhaheen war mahe magtaan rabnaaye iskaba daaya faqaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yidhi inna min cibaadiillaah addoommaha ilaahay waxaa ka mida ah, man qof low aqsama cala allah ilaahay hadduu ku dhaartoo dhaariyo la abarahu uu u baarifalaayo ilahay baa u baarifali subxaana wa tacaala oo wixii uu ku dhaartay buu ilahay u hirgelini wixii ku dhaartay ayuu ilahay u hirgelini subxana wa tacaala addoommaha ilaa dad saasaa ka mida dhaartoodaasu ilahay u baarifali qulubta aadamaha gacanta ilahay bay ku jirtaa subxaana yuqalibuhaa kayfa yashaa markaasay deena waxay ku dhaarteen bay arrintuba noqonaysaaba wallahi saasay noqoni wallahi saa yeelayin hadday dhahaan hadalkooda ilah u yeelayaa awliyaa ullah waa awliyadii ilahi subxaana wa tacaala waa karaama min karaamaati alawliyaa ka mid a ilaahayna subxaanahu wa tacaala ugu bishaaraynayo bushra caajili lmu'min wey qofka mu'minkaa bishaarooyinkii faraha badnaa ee ilaahay ugu bishaareeyey qaar ka miduu ilahay usoo dadejiyaa oo adduunyada uu ku siiyaa oo ku tusaa subxaanahu wa tacaala baaban wuxuu ku saabsan yahay maa yubaaxu bihi damu lmuslim qofka muslimka dhiiggiisa waxaa lagu banaysan karo asalka qofka muslimka dhiiggiisa waa muxaram waa xaraam waa kabiira min alkabaa'ir waa lagu naargalaa laakiin waxaa laga soo reebaa qodobo qofkaas dhiiggiisu ay ku bannaanaanayso xadaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa xabsu bnu qiyaain abu muaawiyata abu muaawiya xabs bnu qiyaah waa abu mucaawiya dheh abu muaawiya maxamed bnu khaazim adariir wawakiic ibnu jaraax ibn almaliix alruaasi can alacma sulaymaan ibni mihran alkahili can cabdillaahi bni murata can masruuq ibn lajdacin can cabdillahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu ardaah qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud qaala rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi laa yaxilu damu mri'in qof dhiiggii ma bannaana muslimin muslima yashhadu qiraaya an laa ilaaha ila allah marka yashhadu an laa ilaaha ila allahdaasi waxaa weeyaan waa sifa tafsiiriya sifa kaashifa weeyaan muslimba hadduu yahay waa qof shahaatay oo alle keligii maarata qiray risaaladana muxamed u qiray calayhi salaatu wasalaam ayaa muslima la dhahaa marka yashhadu qiraaya muslimkaasoo yashhadu qiri allah ilaaha ila allah macbuud xaqa inuusan jirin alla mooyeene wa annii aniguna rasuulullah rasuulka ilaahay inaan ahay qofkii qiraaya lama dili karo dhiiggiisa ma bannaana ilaa biixdaa alaain saddex midkood mooyeene saddex shay mid kamida inuu la imaada mooyeene oo markaa la dili karo athayibu zaani qofkii nikaax xalaala ritay oo jimaac xalaala ritay hadduu zinaysto dhagax baa lagu dilayaa xalaashii waddadeedii oo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala hadduu ku qanci waayo oo uu zino usii indho taago wax kaloo daawa oo daaweyn karta ma lahon keen dhagax in lagu dilo mujtamaca fasaadka ula dhexqaadayana si kale lagu soo afjari karo cudurkaas ma laha oon keen in la xabaalo dhagax lagu dilo marka adhayibu zaani weeyaan wa ilaa xalaal buu helay jidkeediibuu maray waa ogaaday xalaasha iyo in lagu kaaftoomi karo marka indhataaggan iyo haqaltaaggan marad nafsi ah oo qalbiga kaga jira weeyaanoo dhagaxun baana daawo u ah afayibu zaani wanafsu binafs naftiina naf baa loo dilaayaa naf macsuumadoo laa ilaaha ila allahu leh qofkii dilaa asagana waa la dili maxaa yeele laa ilaaha ila allahu buu xurmayn waayey oo qofka ku badbaadin waayey oo lagaga nabadgeli waayey asaguna tiisii markaasi lagu badbaadin mahayo oo aljazaau min jinsi alcamal wayaana waa la dilayaa oo hadduu kas u dilo camdan uu dilo oo isticmaalo qalab ama shay wax lagu dilo wataariku lidiinihi qofka diintiisa iskaga tegey almufaariq liljamaaca jamaacadana faaruqay qofkii isagoo muslim ah oo mu'mina ah oo diin leh diintii intuu ka baxay kufri iyo gaalnimo doortay jamaacadii muslimiinta dhankaa iskaga taagay gaaladii cadowgii dabada la galay qofkaa isaguna waxa weeyaan murtad weeyaanoo man badala diinahu faqtuluu wey hadduu muxuuha diintii ka baxo ataariku lidiini keliya ku filan hadduu diinta intuu ka baxo ku dhex jira dadkii man badala diinahu faqtuluu wey almufaariq liljamaacana jamaacada hadduu khilaafo oo uu riddo ku darsado iyadana sidoo kale wey hadduuna riddo ku darsanin oo bannaanka intuu istaago uu dad muslima oo mujtamac muslima uu duulaan ku soo qaado oo uu khilaafo madaxdii iyo dowladdii islaamkaheedna almufaariq biljamaca baaqi buu noqon waa isagana waa lala dagaalamaya qaala xadaanaa ibnu numayr maxamed bn cabdillahi bnu numayr qaala xadaanaa abi xa xadaanaa ibn abi cumar xadaanaa sufyaan xa وxadaanaa isxaaq bn ibraahim cali bnu khashm qaala axbaranaa ciisa bna yunas kulhm can acmash bi hada isnaadi milah qaala xadaana axmed bnu xambal abu cabdilaahi alasbaxi ashaybaani abu cabdilaahi ashaybaani axmed binu muxamed ibnu xambal nusiba ilaa jaddihi awowgiis baa loo nisbeeya axmed bnu xambal axmed ibnu muxamed ibnu xambal baa la yihahdaa ashaybaani imaamu ahli sunna wa muxamed ibnu muhana alcanazi abu muusa azaman shaykhu a'immati sita walafdu liaxmed qaala waxay yidhahdeen xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdiy can sufyaan athawri can acmas ibni mihraan can cabdillaahi bn mura can masruuq ibn اlajdac can cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu qaal qaama fiinaa dhexdaannada waxaa istaagay rasuulullah rasuulka ilaahi calayhi salaam baa dhexdaannada istaagay faqaala wuxuu yidhi waaladii laa ilaaha hayru allihii waxaan ku dhaartay asaga keligii uun allaha ah ee hayrkiis ilaah la caabudo uusan jirin baan ku dhaartay laa yaxilu damu rajulin muslim qof muslima dhiiggiisa xalaal ma aha in la daadiyo yashhadu qiraaya an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah kelimadaasaa lagu badbaadaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah qofka hadduu yidhaahdo ilaa alaaatu nafari saddex qofun baa la dili karaa oo loo dhaafi karaa altaariku alislaam qofka islaamka ka tegey gaaloobay kufri bawaaxa ku dhacay ta'wiil iyo ixtimaal midna aan geli karin qofka asagaa murtad baa la dhahaa yustataabu waa laga toobad dalbayaa war toobadkeen baa la leeyahay fain taaba wailaa qutil almufaariqu liljamaaca jamaacada muslimiintana faaruqay aw iljamaaca jamaacadu faaruqay shaka fiihi axmed baa shakiyey axmed binu xambal maca imaamatihi radia allaahu canhu shaki waxaa weeyaan iyo xifdigu iyo muxuu ahaa basharka o dhanba iyo waa ku bannaan yahay wahayibu zaani way midka kalena qof hayiba yani waxaa loo jeedaa hayibkan guur buu rito waa guursaday baa loo jeedaa azaanii oo zinaystay o xumaan ku dhacay wanafsu binafsi naftina naf baa loo dilaya qaala acmash baa wuxuu yidhi faxadatu bihi ibraahiima ibraahiim baan xadiidkan u sheegay annakhaci faxadaanii asagana wuxuu iga warramay can alaswad ibnu yaziid can caaisha bimilihi marka xadiidku muxuu yeeshay laba musnad buu yeeshay waana musnadu cabdullaahi bin mascuud iyo musnadu caaisha labada dariiq buu xadiidku leeyahay qaraabadii waa ka baxay shaahid baana la yidhaahdaa shaahid baa la yidhahdaa oo markii laba xadiid oo isku mida ah laba saxaaba ay kala warinayaan shaahid baa la dhahaa hal saxaabi ardadiisi hadday ay maaratay iswaafaqaanna mutaabaca la yidhaahdaa marka mutaabacada iyo shaahidka wax ku dawan yihiin shaahidka labadii saxaabi baa ismutaabacinaya shaahid baa la dhihi mutaabaca dhimayso ama hadduu hal saxaabi ama hal qof ardadiisi ay tahay mutaabaca la yidhaahdaa qaala waxadaanii xajaaj binu shaacir waalqaasim bnu zakariya qaala waxay yidhahdeen xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa can shaybaan can alacmash sulaymaan bilisnaadayni jamiican naxwu xadiidi sufyaan walam yadkuraa mayna sheegin fi lxadiidi mayna sheegin qowluhu waladii laa ilaaha hayruh baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaana imi man sanna alqatla qofka dilka jideeyey oo wixii oo nabad lagu sugan yahay dil bilaabay qofkaa dembiga uu leeyahay wixii oo nabad leeyahay oo qabaa'ilku ay isla degan yihiin buu qof wax dhag ka siiyey intaasoo dil baa ka dambaysay iyo aaro kale iyo mid kale dagaalkii waa socday mudduu qaadan karaa marka waxaasoo dhan wuxuu akoontiga kii bilaabay iyuu dembiga ku dhacayaa qaybtiisuu leeyahy qaybtiisuu leeyahy aakhare marka waxaa weeyaan dhibaato weyn baa u taalla ka kii dil wixii oon la aqoonin bilaabay ina aadam ahaana waaba ka sii daran yahay xadaanaa abubakr bn abi shayba abubakr bn abi shaybata wmuxamed bn cabdillahi bni numayr walafdi libn abi shayba qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa abu mucaawiyata moxamed bnu khaasim can ilacma sulaymaan bn mihraan can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi laa tuqtalu nafsun naf lama dilo dulman gardarro gardarro looma dilo gardarrada waxaa noqonaysaa waddooyinkii ilaahay uu banneeyey wadda aan ahayn ayaa qofka lagu dilay sidaan aadan xaq u lahayn baad qofka lagu dilay dulman ilaa kaana cala bni aadam ina aadam waxaa ahaanaya korkiisa ina aadamkii alawali hore ee aadam awlaaddiisa awlaadu sulbiga ha ah waa qaabiile kiflun laalaab iyo nasiib buu ku leeyahay min damihaa naftaa la dilay ilaa qiyaamu saaca naf allah naftii gartare lagu dilo ninkii qaabiil aadamaha qaabiilkii ina aadamahaa ee walaalkiis haabiil dilay dulmi iyo gardarar ku dilay qayb buu ku leeyahay sababtu waxa weye liannahu kaana wuxuu ahaa qaabiil awala man qofkii ugu horreeyay oo sanna jiday alqatla dil dilba la aqooninba oo ardadu ay islaax wanaagga ku sugan tahay walaalkiis shaqiiq ah oo haabiil yidhaahduu dilay xasadnimuna ku dilay qurbaankii iyo wixii ilaahay ugu dhowaadeen markii gabdhihii ay guursan lahaayeen walaahay ahaayeen ilaan caruur kale ma jirto gabadho kale ma jirto mujtamacuna inuu nasliyo oo dadkii inuu farcamaa la rabaa marka wakhtigaasi aadam diintiisu sidaasay ahayd in walaalaha ay isguursadaan walaalaha isguursan jiray marka haddii ay uu damcay inuu kan gabadhan guursa gabadhii bay isku qabteen anaa guursan anaa guursan bas waxaa la yidhi aan qurbaan ilaahay aan u tadarrucun khalwo gallo ah, qofkii qurbaankiisa iyo sadaqadiisa la qaado oo la cuno oo min allahi intii loogu imaado dab iyo waxsaas oo kalea u qaado kaasaa wax laga aqbalay oo hawsha iska leh waayahay kanna waxbuu la tegey neef xoolaa buu la tegey waa haabiile kanna xoogow sabuullaa ayuu dhigay ah, qaabiil baa laga aqbalay markaasuu xasadnimo qalbiga gashaday deen oo yidhi noolaan maysid adigana ah, noolaan maysid buu laaqtulannaka buu ku yidhi waa u dhaartay waan ku dilayaa markaasu wuxuu maxaa ii dilaysaa inamaa yataqabalu llah min almuttaqiin ilaahay u noqo taqwada ilaahay ku dadaal kuwa ilaahay cabsado ayuu aqbalaaye waan ku buu yidhi wuxuu yidhi haddaad lain basata ilay yadaka litaqtulanii haddaad gacanta ii taagto inaad idisho buu yidhi lain basata ilaya yadaka litaqtulanii maa ana baasidin yadiya liaqtulak inii akhaafu allah rabb alcaalamiin ana ilahay baan ka baqayaa buu yidhi daad gacanta ii qaaddo inaa i disho ani kuu taagi maayo ogow buu yidhi waa kii dilay bashka siiyo madaxa ninka asaga ah yaa ugu horreeyey wax wax dila aquuhu buu dilay walaalkii buu dilay xasadnimuuna u dila wuxuu u quuri waayey ilaahay inuu ka aqbalay oo asaga qurbaankiisa la aqbalay intaas u quuri waayey xasadnimada waa xun wey cudur xun wey waa marad xun dembi ilaahay lagu caasiya waxaa le waa dembiga ugu horreeyey shaydaan ibliis lacanahu allah waa kii diiday inuu u sujuudo malaa'igtii kale oo dhan markay aqbashay inay soo dhowayso axadkan cusub ee basharka aabbahooda ee koonka ku soo biiray ee mucallimka weliba ahee wax walbaba intuu ilaahay baray hortooda markii la imtixaamay wax walbaba u sheegay in la soo dhoweeyo oo loo tawaaduco oo ixtiraam iyo soo dhowayn iyo salaam loogu sujuudo markii ay sujuudda markaa salaam bay aheed tixiyay aheede waa kii ibliis madaxa taagoonka taagay oo yidhi aniga uma sujuudayo ninkan isagaa waa xasday marka lacanadii ku dhacday buu ilaa qiyaamu saaca wataa naarra waa ku waaraya isaga iyo durriyadiisa ku raacaba ah. ayib haddana marka dhulka la yimid basharkii binu aadamkii wixii ugu horreeyay haddana cisyaanoo ilahi lagu caasiyo iyadana xasad baa haddana ahayd oo qaabiil baa walaalkii wuxuu ku diray xasadnimo ku diray waxba u quuri waayey cudurka marka xasadka waa cudur xug waaye waa marad khabiixa oo khabiid ah oo ajirka iyo amaraad iyo muxuu ahaa hawaabka baabi'inaya gubaya sida dabka iyo naartu dabka uu gubo xaabada u gubo kale ayuu baabi'inayaan am yaxsuduuna annaasa calaa maa ataahum allah min fadli wuxuu ilaahay dadka siiye oo fadliya dheeraada miyaad ka xasdaysaan baa layidhi idinku wasalu llaha min fadli ilahay fadligiisa weydiista inamaa yataqabalullah min almuttaqiin marka cudurka asaga ah waxaa lagu daaweeyaa inaad ogaato caqiidaysato nicamta ilaahay qofkaa uu siiyey axadka qaybinaya waa ilaahay naxnu qasamnaa maciishatahum baynahum ilaahay baa qaybta iskale qaybta rabbi baa iskale qofna wax lama imaanin allaha bari laba waxaa kaloo lagu daaweeyaa inaad inaad u ducayso qofka asaga ee qalbigaada marka wax soo galaba waxaad tidhahdaa baaraka allaahu fiik allahuma baarik allahuma baarik cudurka asaga meelu aaday akiis uu baaba'aya markaad u ducayso cudurka waa ku afuufaayey ee qalbiga kaaga jirayna halkaasuu dakam ku noqona ku baaba'aya saasaa lagu daaweeya xasadka wey ayib qaala waxadaanaa cuثmaan bn abi shayba qaala xadaanaa jariir xaw xadaanaa isxaaq bn ibraahim akhbaranaa jariir ciisa bn yunis xaw xadaanaa ibn abi cumra xadaanaa sufyaan kulum can acmash bihada isnaad wafii xadiidi jariir waciisa bn yuunus liannahu sana alqatla lam yadkur awala awala ma dhihin marka ninkii wanaag jideeyana wax allaala wixii oga dayda ajir buu ku leeyahay wanaag buu jideeyey khayr buu bilaabay shay khayr ahaa oo sharciga uu khayr inuu yahay ku magacaabay xasano oo sharciga uu wii taxsiin iyo taqbiixba xag allay ka ahaadeen ah, qofka waxaan waa wanaagsan yahay asaga jeebkiisa kalama imaan karo anaa istaxsantu wax layaha ma jirto iyo istaqbaxtu qofka marka wixii wanaagsanaa unbaa loo jeedaa man sanna xasana marka la inay xasano tahay sharcigaa kuu sheegay adi macalibdaka la imaatay waad ballawday jidkeedii baad qaaday waad noolaysay sidaa weeyaan ajirka qof allaala qofkii kaaga dayda ayaad leedahay qofkii sayi'a iyo xumaan bilaabana isaguna sayi'ada qofka oga daydo dhan buu leeyahay ayuu lahaanayaa wa fii xadiidi jariir marka saas wey baabu almujaazaat is-abaalmarin iyo isciqaab laisweydiin doono jaza iyo is-abaalmarin bidimaa fi laakhira aakhira markii lagaa dhiiggii ayaa laiska abaalmarinaya qof walba qofkii kale dhiiggii uu ka galay ayaa laga gudayaa wa annahaa dimaha iyo dhiiggu awal maa yuqbaa fiihi bayna annaas waxaa ugu horreeya dadka lagu kala xukumo weya malqaya maalinta qiyaama marka qiyaamaha la imaado waxaa ugu horreeya waxa xuquuqda aadamaha u dhexeeya dhiigga ugu horreeya qof baa qof xoolo ka dhacay qof baa qof caayay qof baa qof dilay kee la hormarini kii wax dilay kana le horta soo hormariya intii qaatilu nafsi ahaa gacan ku dhiiglaah oo dhan baa le horta dhinac soo mariya ayaga baa la xukumi la maamuli kadib baa deena waxaa leeyahay yaa xoolo dhacay yaa wax qadfay yaa wax caayay yaa wax xantay xuquuqda kale aadamaha markii xaqii ilaahay ay timaaddo xaqii ilaahay maxdiga aadama una shaqo ku lahaynna salaaddaa ugu horraysa bacda shahaadatayni muslim haddaa tahay waxaa ugu horreeya waxaa waliba qofka la weydiin doona salaadda ugu horraysa salaadda qofka see ku ahaa ma tukaday ma ilaaliyey ma saxay ayaa la hormarin hadday hagaagto salaadda camalka kale waa raaci haddii kalena waxaa weye lagu soo rogayaa marka xaqii ilaahayna waxaa ugu horreeya salaadda xaq xuquuqda aadamahana dhiigga u horreeya iyo wixii ay isku geysteen xadaana cuثmaan bn abi shayba waisxaaq bn ibraahiim wamaxamed bn cabdilaahi bn numayr jamiica can wakiic can acmash xaw xadaana abubakr bn abi shayba xadaana cabd bn sulaymaan wawakiic can acmash can abi waali shaqiiq bn salma alkuufi can cabdilahi bn mascuud waa ka shakayna marka cabdullahi bn mascuud inuu yahay kol haddaad shaqiiq maqasho ama abi waa'il aad maqasho ama masruuq bn ajdac iyo cabdullahi bn mascuud way sheekhood qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi awalu maa yuqdaa waxa uu horeeye lagu kala xukumo bayna naas dhexdooda la kala xukumo yowma alqiyaama maalinta qiyaama fi dimaai dhiigyaalka wey dhiigga iyo qofkii wax geystay oo qof wax yeelay ama dilay ama dhaawacay ama nabaru geystay isagii baaba imaanaya qofkii wax la yeelay oo dhahaya yaa rabbii hada qatalanii fas'al lii bima qatalani muxuu igu dilay muxuu igu dilay buu leehay ayib qaala xadaanaa cubaydullah ibnu mucaad qaala xadaanaa abi xaw xadaanaa yaxya bnu xabiib qaala xadaanaa khaalid cali bnu xaari xaw xadaanaa bishr bnu khaalid xaw xadaana ibn muhana wibn bashaar qaala xadaana ibnu abi cadiy kulluhum can shucbata can acmash can abi waa'il can cabdillaahi can الnabiy sala اllah alay slam bimilihi hayra ana bacdahum barkood qaala can shucba yuqdaa buu yidhi wa bacduhum qaala yuxkamu bayna الnaas waa isku mid yuqdaa lakala xukumi yuxkamu lakala xukumi qiyaamaha markii la gaaro baabu taqliidi taxriimi اdimaa'i dhiigga xaaraannimadiisa in qof dhiiggii la galo sida loo adkeeyey walicraad walacraab wa taqliidi taxriimi alacraad cirdiga iyo sharafta qofka in maaragtay wax la yeelo wax laga sheego xaaraannimadeeda sida loo adkeeyey iyo walamwaali xoolaha dadka in lagu xadgudbo sida loo adkeeyey iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu saxaabadiisa markuu la hadlaayay arrintaasi uu u adkeeyey qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wayaxya bnu xabiib alxaariiiyu wtaqaaraba fi lafdi qaala xadaana cabdulwahaab athaqafi can ayuub can ibni siriin moxamed can ibni abi bakrata can abi bakra nufaac ibn اlxaariثi can الnabiyi salى اllah alيh wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi ina azamaana zamankii iyo wakhtigii qad istadaara waa soo wareegay kayatii siduu ahaa buu ku soo wareegay yowma khalaqa asamaawaati waalarda samaawaadka iyo ardada maalintuu abuuray ee zamanka ilaahay uu bilaabay qoraxda xagga ka soo baxday xagga u dhacaysa iyo daya xagga ka soo baxay xagga u dhacaaya zamankaasi suu ilaahay u abuuray oo awqaaddaasi shamsiga iyo qamariga ah, siduu ahaabuu ilaahay ku soo celiyey subxaana wa tacala ku soo laabtay oo marka hore maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay waxay sameeyeen wax la yidhaha nasi inama anasiyu ziyaaratun fi lkufri waxa waxay sameeyeen ah awqaadkii inay kala bedbedelaan saddex bilood oo waxaa jirta ashuru xurumila isku xigta iyo bil gaara saddexdaa bilood ashuru xurumka ah ee isku xigta oo dilqacda iyo dilxija iyo muxaram la yidhaahdo dilqacda iyo dilxija iyo muxaram saddexdaas isku xigta jaahiliyata wa islaaman muxaram bay ahaayeen waa la ilaalin jiray marka dadkii jaahiliyiinta gaalada ahaa waxyaalihii soo gaareen millata ibraahim xaniif ka soo gaareen baa kamid ahay bilaha in la ilaaliyo oon la dagaalamin dagaalkii bay joojinayaan isku duulidda isku duulaayeen dhacii wixii bay joojinayaan marka waxaa ku adkaatay saddex bilood oo isku xigta inay fadhiyaan xabal joojin iyo dagaal joojin ay u fadhiyaan markaasay xeeladaysteen bishii muxaram bay waxay ku magacaabeen safar safar bay ku magacaabeen marka safar muxaramna waxay ka dhigteen bil xalaaloo la dagaalami karo way socotay bishii kale bilba bilbay sii tooganaysaa bilba bilbay sii riixaysaa halkaasaas u soconaysaa markii ka dambe soo wareegii ay soo wareegtay xilligii nabiga xajatulwadaac siday ahayd bay ku soo noqotay oo bishii dilxija ee nabiga uu xajiyey iyo dilqacdo uu soo niyooday xajka uu soo niyooday iyo dilxija bishii ka dambeysa muxarama sidaas ayaga ah ayay toos iskugu oo ay xisaabta kusoo fadhiisatay ina azamaana qad istadaara ka hayatihi yowma khalaqa asamaawaati waalard asanata sanadku asanatu sanadku inaa cashara shahra sanadku waa labaiyo toban bilood labaiyo toban bilood oo qamari ah weeyaan sanadku minhaa waxaa ka mida ah labaiyo tobankaa bilood arbacatun afar bilood oo xurumun xurmo leh oo aan la ogoleen xataa gaalada in lala dagaalamo aan la ogoleen oo dagaalka la joojinayo alaaatun saddex mutawaaliyaat saddex way xidhiidhaa dulqacda wadulxija waalmuxaram sidaasaa afsax ah in qacda qaafka la kor dhabo xijana xaada la hoos dhabo cagsigana way bannaan tahay oo dilqicda iyo dilxaja la dhaho laakiin dulqacdata iyo wadulxijata in la yidhaahdo yaa afsaxa walmuxaram iyo bisha muxaram la yihahda zaka bish la yihahda wey marka waa sida taal iyo carafa iyo zaka saasaan inagu u naqaana af soomaaliga Ah, afkii luqadii carabigeennu waa tan ee sharcigeed dulqacda wadulxija waalmuxaram iyo warajabu rajab rajab xaggay dhacdaa iyadu waxay dhacdaa gadaal oo shahru mudara baa la dhahaa bishii mudar nimankaa reer mudaraha weynayn jiray ama ixtiraami jiray oo aad u ilaalin jiray sidaasaa la yidhi waqiila hayra dalik aladii bishaa rajab oo bayna jumaada jumaada alaakhir iyo wa shacbaana udhexaysa jumaad alaakhir iyo shacbaan bisha udhexaysa rajab la yidhaahdo ayadan waxay ka mid tahay ashhur lxurub uma qaala nabigu wuxuu yidhi ayu shahrin haada bishan waa bishee waa bishee bishan aan joogno sanadkii tobnaad ee xajka weeye nabiga calayh salaam saxaabadii buu la hadlayaa qulnaa waxaa la joogaa mina qulnaa waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa yaqaana qaala way ogyihiin saxaabada magaca way yaqaanaa laakiin maadaama nabigu su'aalay tashriicii iyo xukunkii sharcigan uu degaayo isbeddel baa dhici karaa magac kalaa loo bixin karaa fasakata nabigu waa aamusay calayhi salaam xataa danannaa ilaaan ka malayno annahu nabigu sayusamiihi bishan inuu ku magacaabi doono biqayri ismihi magaciisii magacaan ahayn magacii magacaan ahayn u naqaanay dilxijadeed magacaan inuu bixin doono ayaan u malaynay aamuska uu nabigu aamusay qaala wuxuu yihi alaysa dalxija soo dilxija ma aha bishii carafa qulnaa waxaana balaa way tahay nabi allow qaala nabigu wuxuu yidhi fa ayu baladin haada beledkan magaaladan waa magaaladee qulnaa waxaana allah warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa garan edabta saxaabadu ay qaadan jireen nabiga calayhi hortiisa taqadum iyo ka hormarin iyo hadal iyo jawaabmimina uma bannaaneen arrintaasbay alla rasuulkay u celinayeen fasakata waa aamusay xataa dananna ilaan ka malayno annahu nabigu sa yusamiihi inuu ku magacaabi doono beledkii bigayri ismihi magaciisa magacaan ahayn qaala alaysa albalda soo balda ma aha magacyaha ay leedahay makay ka mid tahay maka iyo baka iyo balda iyo soo balda ma aha qulnaa waxaana balaa waa balda qaala nabi wuxuu yhi fa ayu yowmin haada maalintan aan taaganahay waa maalintee magaceed qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala fasakata waa aamusa xataa dananaa ilaan ka malayno annahu sayusamiihi bikayri ismi waa aamusaya nabigu su-aal buu weydiiyey shib buuna yidhi ayaga maskaxdoodii bay rogayaan maankoodii bay dejinayaan jawaab bay isku diyaarinayaan nabigu wuxuu ku hadli doonay qalbigoodii maskaxdooda dejinayaan dhaqdhaqaaq iyo shanqadhi o dhan baa la wada xidhayaa aamuska uu nabiga aamusaayo waa ariiq min turuqi tadriis ka mida ah. waa qaabka wax loo baro ardada qayb ka mida ah wey ardadoo hadlaysa in aadna garab hadasho maaha ayagoo wax isku dadaayo inaad ka horbooda lama rabo ukaali hala soo gurato ha aamusaana hala wada dego gacantooda ha taagtaano markaa kadib baad jawaabta siinaysaa alaysa yowma naxri soomaalintii ma aha gowraca ee ciidaheedee bisha dilxija carafa ay tobankahayd soo maaha qulnaa bala yaa rasuul allah way tahay qaala wuxuu yidhi faina dimaa'akum fiir marka wuxuu jeedaa saddexdaas agtooda way ku weyn tahay bishan iyo beledkan iyo maalintuba aad bay agtooda ugu weyn tahay wax arrinkaa lamidoo kaba daran baa jira wuxuu yidhi faina ina dimaa'akum dhiiggiinnaood xaq darra ku daadisaan wa amwaalakum xoolihiinnaood xaq darra ku qaarataan qaala moxamed waa xasibuhu qaal inuu yidhi wa acraadakum sharaftiinnaod wax kaga dhacdaan ood isqadaftaan ood isfoolxumaysaan iyo nasabadiinnaood wax ka sheegtaan xaraamun xaraam bay calaykum korkiinna inaga tahay ka xurmati yowmikum haada maalintan xurmadeeda aad taqaanaan oo kale fii baladikum beledkiinan haadaa ay kana xurmadiisa oo kale fii shahrikum beshiinan haadaa ay tana xurmada ay leedahay oo kale wasatalqawna rabbakum rabbi baad la kulmi doontaan wayas'alukum wuxuu ina weydiin doonaa can acmaalikum camalkiina camalkiinuu rabbi ina weydiin doonaa subxaana wa tacaala camalkaasi waa laba qaybood midna waxaa weeyaan waa allah iyo towxiidka lagu weydiin doonaa midna rasuulka iyo itibaaciisa lagu weydiin doonaa ah. aw wixii aad caabudayseen waa laisweydiin axadkaad raacdeen rumayseen ee rasuulka ilahi maad maada ajabtum mursaliina waa la weydiinaya rasuulka maxaad ku ajiibteen oo ku jawaabteen iyo ilaahay maaad yaad caabudeen labadaasa las weydiin doonaa fayasalukum can acmaalikum camalkiinaan la weydiin doonaa ee falaa tarjicunna ha noqonina bacdii gadaashay kufaaran gaalnimaha u noqonina ow balaalan xaalaad baaditihiin ha laabanina markaasuu fasiray nabiga calayh salaam kufrigaasi yadribu bacdukum markiin inuu garaaco riqaaba bacdi marka kale qoortiisa inaa islaysaan oo isdishaan waa kufriga iyo sifaatka iyo tilmaamaha lagu yaqaano dadka ina islaayaan muslimiinta muslimiinta inay muslim kale dhiiggiisa daadiyo oo xaqdarro ku daadiyo oo u baabi'iyo ma aha calaamo muslim ma aha waa calaamo gaalnimo yadribu bacdukum riqaaba bacdu alaa liyuballiqii shaahidu qofka shaahidka ahee goobjooga khudbadan dhegaysanaya buu nabiga alay slam waa khudbo weyn oo boqol kunoo saxaabi ay u fadhido oo rag iyo haween iyo carruur iyo ciroola ah ayaa dhegaysanaysa alaa liyuballiq ha gaarsiiya shaahidu inta goobjoogaa maanta ee maqlaysa alghaa'ibu inta maqan haa'ibkaasi ama zaman ahaana u maqnaado ama makaan ahaana u maqnaado kuwa makaan ahaan bay u maqan yihiin zamanku way joogaan madiina looga yimid meelihii kale muslimiinta ay deganaayeen baa looga yimid oo xajkii dadkii o dhan masa wada xajinin kuwa ayaga waxaa weeye haa'ibuuna fii makaan makaan kale ka maqan yihiin can ilmakaan kuwa kalena waxaa weeye qaa'ib izamaan wuu soo gelayaayo can izamaan oo waa innaganaba lamidaba intaad joogta zamankaygan saxaabadaha taabiciinta ha gaadhsiiyaano taabiciina taabicu taabiciin waman tabicahum biixsaan sidaa ilaa qiyaamu saaca diinta isgaarhsiiya wey alaa liyuballiqi shaahidu ka xaadirka alqaa'iba ha gaarsiiyo falacalla bacda man lacalla waxaa weeyaan mutawaqic lwuquuca ah ayaa lacalla la yidhaahdaa wax inuu dhaco la tawaqucaayo waqad waqaca wuuna dhacay hadalka nabiga uu alayh salaam tawaqucay falacalla bacda man dad barhkii waxaa dhici karta oo rajaynaya oo tawaqacaya yubalaqahu bacda man yubalaqhu la gaarsiiyey dadka la gaarsiiyey diintan iyo iyo muxuua sharcigan la gaarsiiyey qaarkood yakuunu inuu ahaado ayaa lacalla ah oo la tawaquci awcaa kuwa ka weeleen badan lahu muballaqaa la gaarsiiyey min bacdi bar buu ka weeleen badanya oo ka yaqaanaa manka oo samicahu maqlay hadalkayga toos u maqlay dadka hadalka maqlay qaar ay gaarsiiyeen baa ka cilmi badnaan doona ee gaarsiiya waqad waqaca saxaabada nabiga calayhi salaam qaar waxaa jira hal xadiid nabiga ka maqlay qaar aan muqiliin oo xadiis yar baa ka mid a ah, oon nabiga calay salaam laazimin oo mar walba la joogin ayaa ka mid a ah. taabiciintii baa ka cilmi badnaa jumlatu saxaaba markii laga hadlaayo saxaabadaa cilmi badan laakiin markii laga hadlayo afraadda afraadda saxaabada qaar ka mida ah, taabiciin baa ka cilmi badan taabiciinta afraaddeeda qaar ka midana taabiciin baa ka cilmi badan waaqicaana u maqnaati kacaya gaarsiiya buu nabig alay slam marka cilmigan aad sheegayso ardagaadi baa kaa cilmi badnaan kara isdhaafi oo adiga gaadhsiiya oo ummadda wax u sheeg waxaaba dhici karta isaga inuu uluuf min annaas ilahay ku anfacaa laga yaabaaye uma qaala wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu mayna gaadhsiiye diintii qaala ibnu xabiib fii riwaayatihi warajul mudar buy alaa hal ballaqtu jawaabtooda waa soo socotaa balaa bay dheheen waadna gaadhsiisa nabi allow wfii riwaayati abi bakr falaa tarjicuu bacdii ha noqonina gaalnimo xadaana nas bnu caliy اljahdamiyu qaal xadaana yaziid bnu zurix qaal xadaana cabdullahi bnu cawf ibnu ardabaan can moxamed bn siriin can cabdiraxmaan bn abi bakrata can abihi qaal lama kaana dalika alyowm maalintaas ciiddeehe yowmu naxri ah xajatulwadaac uu nabigu mina taagan yahay markay ahayd qacadda wuxuu ku fadhiista nabigu calaa baciirihi hashi uu saaraa baciirku asbijinsi hashiisa calbeed wa akhada isna insaanun qofna wuxuu hayay bikhidaamihi hogaankii iyo keenihii hasha iyo xarigii ku xidhnaa luqunta ayuu saa u hayay nin saxaabada ka mid ah sala allah alay wasalam saxabada nabiga saxaabada jaabir baaba ka mid ah dadkii hogaanka hayay ee laazimay faqaala nabiga wuxuu yidhi atadruuna ma ogtihiin aya yowmin haada maanta maalintay tahay qaaluu allahu warasuuluhu aclam bilahi rasuulkiisa yaqaana xataa danana waxaan u malayn annahu sayusamiihi siwaa ismihi magaciisii magacaanayn inuu sheegi doono faqaala alaysa biyowmi alnaxri soo maalintii ciiddeed maaha ee xoolaha ladhudhabayo xoolaha la gowracayo qulnaa waxaan balaa yaa rasuula way tahay qaala fa ayu shahrin haada bishan waa bisheen qulnaa allahu warasuuluhu aclam qaala alaysa bidilxija soo bishii xajka may ahayd dilxijo ahayd qulnaa balaa yaa rasuulallah way tahay qaala fa ayu baladin haada magaaladanaan kor fadhina waa tuma qulnaa allah warasuulu aclam baa yaqaan qaala xataa dananna anahu sayusami siwaa ismihi magaciisa magacaan inuu u bixin doonaan u malaynay qaala alaysa bilbalda soo balda ma aha qulnaa balaa yaa rasuul allah way tahay qaala faina dimaa'akum dhiigyaalkiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinna iyo wa sharaftiina cirdi waxaa la yidhaahdaa mawdicu madxi linsaani oo damihi meesha qofka laga ammaano ama laga caayo haddii la ammaanana waa fiican tahay haddii wax laga sheego la taabtana waa ka caroona waa ka danqanaya nasabkiisa wax ka sheegtay jismigiisibaa wax ka sheegtay dabcigiisa wax ka sheegtay camalkiisa wax ka sheegtay wax allaala meeshuu ka danqanayo inaad taabataan calaykum korkiinna xaraamun xaraam inaga tahay ka xurmati yowmikum haada xurmada maalintan ay leedahay oo kale fii shahrikum haada bishan xurmada ay leedahay oo kale fii baladikum haada magaalada xurmada ay leedahay oo kale falyuballiqi shaahidu ka xaadirka ee goobjooga ha gaarsiiyo alqaa'iba midka maqan mar walba oo diin la sheegaayana qofka xaadirka ee dhegaysanaya u taallaa falyuballiqi shaahidu alghaa'iba ha gaarsiiyo qaala uma nkafaa nabigu wuxuu ku jeedsaday ilaa kabshayna laba wan amlaxayna dhardharan fadabaxahumaa markaasuu gowracay wa ilaa jusaycatin xayn yar jusayca ee qadiica in yaroo xayn ah oo ari ah oo min alqanami ari ah jusaymaduba faqasamaha baynana waa noo qeybiye nabiga alayh salaam saasuu leh wa wahmun min cabdillaahi bni cawn inta dambe umankafa ilaa kabshayn nabigu minuu taagan yahay ari iskuma taabanin nabigu boqol neef oo geelah ayuu meeshaa la soo istaagay maalinta ayadaa oo hadiye ah oo xaramka loo soo hadiyeeyey oo masaakiin xaram loo hadiyeeyey ayuu nabigu calayhi salaam wuxuu gowracana ugu dambaysay calayhi salaatu wasalaam ciid kalena maba soo gaarinba nabigu calayhi salaam bishaasi dilxijay ahayd muxaram iyo safar iyo ribculawal ribculawal markuu la gaarana wuu dhintay nabiga calayh salaam bisha ribculawal keliya nabiga ma dhalanina wuu dhintay bishaana wuu dhintay ribculawal calayhi salaatu wasalaam marka waa maalin nabiga calayhi salaam uu dhashay dhalashadiisuna ay farax ahayd oo wanaag ay ahayd oo muslimiinta ay ku farxayaan dhimashadiisuna ayadana ay dhacday oo murug iyo walbahaar xumbaarsan bishar ayadan marka bishaasuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam uma nkafaa ilaa kabshayni amlaxayni fatadaxahumaadaas marka waxaa weeyaa wahmi weeye boqol neef oo geela ayuu nabiga la yimid lixdan iyo saddex geelaa ka mida gacantiisa sharafta badan ayuu ku gowracay nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam intii soo hadhay oo soddon iyo soddon iyo toddoba ana caliyu bin abi aalib buu yidhi gowrac inta cumrigiisa maalinta uu marayay bay lix iyo saddex ishaaraadkii nabiga ka baxayey iyo waxyaalihii laga fahmayey qaraa-intahaabay ka mid ahayd inuu aakhirkii u dambeeyey uu marhayo nabiga calayh salaam oo mar dambe aan la arki doonin lixdan iyo saddex cumrigiisiibuu ayaa khatimay calayhi salaam suuratu nasri baa soo degtay oo ilaahay u caddeeyey xilligaas calaamadaa markaad arato beytka ilaahay iyo kacbadii oo gacanta muslimiinta muslimiinta soo islaameen oo diinta ilahay soo gelayaan calaamatu mowtika baa lihi waa geerida wakhtigaadii oo calaamadeedii wey fasabbix bxamdika istakfir wey ah, istifaar iyo tasbiix la imow daayib marka arrintan marka waxaa weeyaan markuu nabigu madiine joogay ee ciidihii uu madiine nabiga ka khudbaynaya u khudbeeyey saxaabada qiso dhacday oo inuu laba wan oo amlaxayni nabiga alai salaam uu gowracay oo buurbuuran oo amlaxoo eh, ciiro leh amlax waxaa la yidhahdaa idaha madaxooda asalka waa madow yihiin kuwa waxaa jira kuwa dharan baa jira kuwa madow iyo cadiima isku dhex jiraan nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu gowracay marka amlaxayn fadabaxahumaa waa mar kale wey tan maaha wailaa juzaacati lqad faqasamahu baynahuma taara waa madiino waay marka cabdullaahi ibnu cawn ninka la yidhaahdo ayaana loo tirinaya maxamed binu siriin ardadiisa ninkan qura la yidhahdo qura ibnu khaalid oo maxamed binu siriin ka warinaya isagu waa kuma jira warkiis warkaa ma sheegin qura binu khaalid ayb qala xadana maxamed bn مثنى xadana xabaad بن mascadata can بن cawn qaala moxamed wuxuu yidhi qala cabdiraxmaan bin abi bakra can abihi qaal lama kana dalika alyowmu maalintaas markay ahayd oo yowmu naxri ah jalasa nabiyu sal slam calaa baciir nabigu wuxuu ku fadhiistay hashiisii neefka hadduu neef xoog leh awood uleh u yahay oo waxba una yeelaynin dhib ma laha korkeeda in laga khudbeeyo waxaa soo arooray nahyi an tutakhada xayawaanu manaabir in xayawaanka mimbar laga dhigto oo lagu dul khudbeeyo nahyi baa ku soo arooray waa markii dee tabartooda ayna dhanneen nineef geela uu saddex qof qaadaya nabiga calayhi salaatu wasalaam intuu khudbaynayo wax culaysa oo uu ku hayo ma laha taas marka lagu jamciyaa qaal kaana dalika jalis calina al baciir warajulu aakhidun bizimaamihi khidaamki khidaam iyo zimaam waa isku mid ninbaa wuxuu hayaa hogaankii aw qaala bikhidaamihi hogaankii iyo xariggii luqunta kaga xidhnaa iyo afka kaga xidhnaa dayartii lagu xakamaynaya sidii steerinkii oo kale kaasuu saa u hayaa suuna u dhaqdhaqaaqin oo nabigana u tashwiishinin dad kale u dhex marmarin fadakar naxwu xadiidihi yaziid bnu zuraac buu sheegay qaala xaddadanaa maxamed bnu xaatim bnu maymuun qaala xaddadanaa yaxya bnu saciid xaddadanaa qura bnu khaalidin qala xaddadanaa moxamed bnu siriin can cabdiraxmaan bin abi bakrata rajulin nin aakharo kale huwa fii nafsii naftayda buu leeyahay afdalu min cabdiraxmaan bin abibakr ka fiican maxamed bnu siriin ba wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bin abibakri iyo nin kale oo agtayda nafteeda kaga fiican oo kaga fadli badan cabdiraxmaan baa ii warramay wuu sheegi doonaa ninkaasa gadaal buu ka sheegi doonaa xaw xadaana maxamed bn camr bn jabalata bn abi rawaadi waxmed bn khiraashin qaala xadaana abu caamir cabdilmalik bn camar ahaa abu caamir alcaqadi qaal xadaana qura biisnaadi yaxya bnu saciid buu sheegay wasama rajula xumayd ibn cabdiraxmaan ninka uu lahaa huwa afdalu fii nafsihi afdalu min cabdiraxmaanna magaciisa wa kaasoo waa xumayd bin cabdiraxmaan wey xumayd ibn cabdiraxmaan ibnu cawf can abi bakrata qaala khadabanaa rasuulu llah nabiga calay salaam baa noo khudbeeyey yowma naxri maalin ciidu naxri faqaala wuxuu yidhi ayu yowmin haada maalintan waa maalintee waa tuma wasaaqa alxadiid midi xadiid ibni cawn hayra annahu laa yadkuru ma sheegin acraada kuma sheegin walaa yadkuru uma kafaa ilaa kabshayn wamaa bacdu intaa ka dambena muuna sheegin liannahu min ahwaami ibni cawn cabdullahi ibni cawn weeyaan wakhaalafahu qura ibnu khaalid can ibni siriin wa huwa ahbat wa wlaa ayb marka xadiidka nakaara iyo wahmi baa ku sugan midkaa hore waxaa weeyaan waaqicana waa diidayaa geel buu nabigu la tegay waa la ogyahay wuxuu ariga gowracayna waxay ahayd madiina bay ahayd geel buu nabiga gowracay haweenkiisina lo' buu ka gowracay nabiga calayh isalaatu wasalaam khalaas ari ma taaban wa qaala fi alxadiid ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada ilaa yowma talqawna rabbakum ilaa ad rabbi kala kulantaan is ilaaliya alaa hal ballaqtu warmayna gaarsiiyey qaaluu nacam allaahuma ashhad buu nabigu alay slam nashhadu annaka qad ballaqt waadayta wanasaxta wajahadta lilahi xaqa jihaad xata ataaka alyaqiin allahuma ashhad ilahu maraatika ahow ilahu maraatika ahow buyu nabig alay slam ilahi u mara gashaday kafaa billaahi shahiida marhaatida ilahi baa ku filan subxaanah baabu sixati aliqraar qirashadu way bannaan tahay bilqatli dil la qirto oo qofka qof buu dilay anaa dilay inuu dhaho waa bannaan tahay oo wixii aakhare ku sugnaya adduunka lagaga gooyo ama diyadiiyo magji iska bixiyo wa tamkiinu qofkan maqtuulkee la dilay qatiilka ficil maaha mafcuul wey qatiilkan la dilay weligiisii in gacanta loo geliyo min alqisaasi qisaasta xaggeeda weliga in gacanta loo geliyo qofkii wax dilay baa le waa kan qofkii walaalka kaa dilay laakiinti dhinaca dambe la marsado in la yidhaahdo mag baan ina siinaynaa hororta qofkiina dilayna tusa noo dhiiba gacanta in loo geliya la rabaa ilmada reer waa kan ninka saga aha haddaad dilanaysaan haddaad ma qaadanaysaan haddaad iska cafinaysaan qofka waaba waxba ka dhacayaba culayska baa ka dhacaya waistixbaabu alabi alcafi canhu istixbaabu dalab alcaf minhu in laga dalbo dadkii wax laga dilay inay iska cafiyaan war waxba ha dilanine kolba hadduu asagay dhinta kanaha raacinina diye iyo maqaata aakhara ilahay ka jaazine xadaana cubaydullah bnu mucaad alcambari qaala xadaana abi xadaana abu yunas can simaaq ibni xarbi can calqama bn waa'ilin xadaahu ana abaahu xadaahu qaal inii laqaacidu anigoo fadhiya buu leeyahay maca nabiy nabiga maciisa anoo fadhiya calayhi salaatu wasalaam waayil ibnu xujri baa saaloo saxaabi jaliila waayil ibnu xujr id jaaa rajulu nin baa yimid yaquudu aakhara mid kale hogaaminayo oo hagaaya binascatin xarig yeel ah ayuu ku hagayaa nin kale nin xarig luqunta ku xidhaysan neef xoolaah ayuu nabiga oola yimid calayhi salaam niscada waa xarigga laga sameeye maqaarka laga sameeye weeye baalkan maqaarka ah ama haragaa intii la magdiyo ama muxuu aha la qurmeeyo ayaa daldaliiqo yaa laga samaysaa xadhig adag oo yeelan goynin ayaa laga soo baxa xadhiggaasuu ku wadaa ninkii nabiguu u keenay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow haadaa qatala akhii midkan walaalkay buu dilay adoosha kama soo ridin asaga ma diline eh. maxkamaddii islaamka iyo nabiga calayhi salaam buu ku soo simay asaga fulinta waa in loo fuliyo amar lagu bixiyo oo layidhao dilo la yidhaahdo xukunka xagga sharciga inu ka so rabaa fa qaala rasuululahi baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aqataltahu war ma dishay kii xarga lagu waday yaa la weydiye war ma diishay faqaala wuxuu yidhi innahu low lam yactarif intuuna hadlinba kana caraysan walaalkii la dilay inahu low lam yactarif hadduuna qilaninoo haa dhihin aqamtu calayhi albayina caddayn baadan ku oogayaaba makhraati baan hayaa hadduu maya maya isku dhaho qaala wuxuu yidhi nacam ma diidanay nacam iyo qataltu waan diray qaala kayfa qatalta seed ku dishay qaala wuxuu yidhi kuntu ana aniga iyo ilan dil kastaba qofka looma dilo saa darteed buu nabigu weydiinaya calayhi salaatu wasalaam wuu dilay unaga soo qaadi maayo muxuu ku dilay see ku dilay sifaadka iyo waxaasi waxay raacaysaa axkaam baa raacaysa oo wasfigaasi mar walbaba wuxuu saamayn ku leeyahay xukunka ayuu saamayn ku leeyahay alawsaaf laha taaiiruha fi lxukm marka nabiga alai slam buu wuxuu kayfa qatalta qaala wuxuu yidhi kuntu ana aniga iyo wahuwa asagaan waxaanahay nakhtamidu kuwa abqa guranaya min shajaratin geed baan ka abqa guranayno abqadaan daadsanaynayo meel baan taagnayn abaqa iyo qurac waxaa tidhahdaba fa markaas u caayey albalaau muwakkalu binutqi hadal wad waa la hadlay ooba caayeyba fa aqdabanii waa iga cadhaysiiyey fa markaasaan ku dhuftay bilfa'si faaskii calaa qarnihi geeska faaskii xiilaya geedaha ku guranaynay yaan geeska ku dhuftay buu yidhi faqataltu waan dilay buu yidhi saasuu ku dhintay carada dhibka ay leedahay bay tusaysaa carada waa wax xun gacan waa miskiin baa la yidhi shaydaan baana ka ahaatay caradu oo qofka qalbigiisa ku ridaya jamra min naar dhuxul dab ayuu qalbiga kaaga tuurayaa markaasaa waxaa ka baxaya qofkii tawaasunkii iyo naftiisa inuu xukumo ayaa gacantiisa ka baxaysa walidaalika qaarkood waxay ku hadleen ma garanayaan iyo waxay sameeyeen cadhadu halkaasay marka qaarkood gaaraysaa heerka hadday gaadho oo cadhadiisa qofku heerka ay gaadhana wixii xuquuq aadami iyo diye iyo mag mooyeene aakhare waxba looma haysanayo kal majnuun buu noqonaya marka qofku halkaa uu gaaro yani markuu xeer uu gaaro wuxuu samayn garanayn ibnuqayim raximala saddex buu u uqaybiyaa adnaa iyo aclaa iyo awsad buu u uqaybiyaa mar waxa weye qofka waa isxakameyn karaa waa caro yar kibir iyo iswaalwaalun la booday midna waa mid dhexdhexaad weli maskaxdiisii iyo dareenkiisi ma tegin laakiin caraw xoog la haysa midna waxa weeyaan isagoo dhan waa biibiibaya wuxuu sameynaya ma garanayo lootaduu tuuraayo iyo dabagadinka iyo waxa ku yaalla ee dhiiga ka daadan inta midna waxba kama ogin iyo wuxuu geystay wuxuu ku hadlay midnaba ma saasaan idhi waxba kama ogen buu kuleeyahy majnuun waayo kaas wuxuu ku hadlay iyo wuxuu furo midna la qaadan maayo waxba kama jiro waa sida faraxoo kale hadduu farax hadduu qofka ka badbatan deena iska iska hadlo faraxa ka batay farxii iyo boodboodkii bu waxaas kaga hadlay kii yidhi oo kale allahuma anta anta cabdii wa rabbuka ilaahay adna addoonkaygi bata anna rabbigaa baan haybi akhdaa min shiddat alfarax baa layidhi hadal kufri oo gaalnimo ku hadlay rabbi ow addoonkaygii baa tahay buu yidhi anna rabbigaa baan ahay kufri buu ku hadlay wamaca dalika akhdaa min shiddat alfarax faraxi baa ka badbatay waxba waxba lagama soo qaadin marka ninkan isagaa ninkan uu dilay walidaaliku nabiga calayh salaam yuu ka hadli doonaa cadhadiisa ninkaa qiil bay u noqon doontaa faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi hal laka min shay tu'addiihi ma haysaa waxaad iskaga bixiso diyadii iyo magti can nafsiga naftaada waxaad ku furato oo maga ma haysataa qaala wuxuu yidhi maa lii maalu xoole maliihi ilaa kisaa'ii go go'anaan qabay qaydkan iyo wafa'sii faaskan mooyeene faaskan aan ninkan ku dilay iyo qaydkan bisaad xoolo ka haystaa qaala wuxuu yidhi nabiga alai slam fataraa qawmaka qowmkaada ma u aragta reerkiinii reerkiinnii yashtaruunaka inay ku gadayaan waa lagu haystaa xarig ku xihan tahay inay reerkiinna ku furan oo magta kaa bixin ma kula tahay qaala wuxuu yidhi ana anigu ahwanu waan ka xumahay calaa qowmi qowmkayga korkiisa min nin la furto oo lasoo maarata caymiyo waan kaga liigtaa agtooda qiimaba kama liiba ah, waxaan ahay maba jirtaba haddii lidi lama ooyaan baanahay ah, fa ramaa ilayhi biniscatihi ramaa ilayhi nabiga wuxuu u tuuray min sacati xarigiisi xariggii uu hayay uu nabiga ka qaaday iyuu saa ugu tuuray wa qaala wuxuu yihi duunaka saaxiibak wararo qaado kaxayso kaxayso buu yidhi kaxayso faindalaqa bihi arajulu ninkii asaga ahaabaa la tegay ninkii oo la kaxaystay oo meelaha inuu soo dishu rabaa falamaa wallaa markuu jeesaday qaala rasuulu ullah nabiga calayh salaam baa ku yidhi calayhi salaam in qatalahu haduu dilo fa huwa milu asagoo kale wey lanna ninka asaga ah oo waxaad dishid ma laheena caradii caydii caradii baa ka tambadastay marka waa kan hadda waa qoomamaynayaa waxaad dishid ma lahayn gacantii uu ninka ku dhuftay buu u dhintay sidaa darteed qatligiisa waa qatli shibulcamdi ah shibulcamdi weeyaan sidaa darteed dil ma mudna kana lagu sabirsiinayo oo lalahaa bal hogaankan iyo waxaana qatay in qatalahu fahuwa milahu waa tafsiir lagu fasiray wey caradaas xooga badanee ninkan qabatay yaa xooga lagu qiildayey ila way xun tahay saa darteed buu nabigu ku yidhi laa taqdab nin saxaabiga ah uu yidhi ii dardaaran badnaa laa taqdab faradada miraaran qaal laa taqdab laa taqdab saddex ku celceliyy sala allah alay wasalam aaron caraduna waxaa lagu daaweeya daaway leedaha caradu inaad shaydaanka iska naarta acuudu billahi min shaytan rajim haddaad tiraahdo waxaa dhuxushaa dabka weydamaysaa waxaa ka mid a inaad weysiisato weyse aad isku boobto weysiisato weysada iyaduna tudfi alqadab caraday baainaysaa salaad inaad tukataa ka mid a carada lagu baabeeyaa haddaad taagnayd inaad fadhiisato haddaad fadhidin aad saaxato waxaasoo dhanba nabadaatulqalbi qalbigii boodayay kacsaraa iyo caradii iyo karkii kulaalkii oo dhan baa lagu dejiyaa cilaaj nabawi wey waxyaa lagu daaweeyey ka mid tahay in qatalahu fahuwa miluhu farajaca dhankii isagaa warkii baa loo sheegay waa nabiga hadalkaasu kaa daba yidhi haddaad disha isagaa la mid tahay waa soo laabtay marka faqala wuxuu ya rasuula allah inahu balaqanii waxaa soo gaari annaka qulta inaad tiri in qatalahu hadduu dilo fahuwa miluhu asagoo kala wey oo akhadtuhu waakhadtuhu waxaana ku qaatay ninkan biamrika amarkaadiio kaxaysaadii tiriye haddaba hadalkaas iga daba keentay waase faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslm wuxuu yidhi amaa turiidu miyaada doonin an yabuwa inuu la laabto biimika ma imika dembigaada iyo wa imi saaxibika walaalkaadii uu dilay dembigiisi iyo dembigaadabun asaga la wareego miyaadan jeclayn buu nabigu calayh salaam qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allahi lacalahu qaal bala haa buu yidhi qaala faina daaka kadaaka midkaasaa kuu sugnaaday buu nabig alai salam yidhi daad iska dayso ninka uu dilay adigan uu ku xanuujiyey ee uu dhibaatada kuu geystayna xanuunka uu ku xanuujiyey baa dembigaadi qaar korka laga saari marka waa cafis buu nabiga ka dalbayaa ninka in laiska cafiyo faraha laga qaado qofkan la diila marka qaala wuxuu faramaha binascati wa khallaa sabiila xarigii buu sii daayay ninkii xarigii waa ka furay wakhallaa sabiila waddadii ayuu u khaali hadduu qofkan qof dilo saddex xaq ayaa ku qumaysa saddex xaq baa qumaysa xaq waa xaqullaahi naf ilaahay leeyahay oo macsuum ah oo xaq aan lagu dila aan ilaahay uunan ogolaanin ayaa la dilay xaqii ilahay horta waa meel baa lagaga dhacay xaqna waa qofkii maqtuulkaa la dilay asagana naftiisa loo la dilay waxaa weeye sawira qaybtiisii xaq buu lahaa xaqan kalena waa awliyadiisii la xanuujiyey iyo qaraabadiisii la xanuujiyey iyo dadkii ehelkiisa ah ee ahaa aha saddexdaa xaq wey xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa laga toobad keeni karaa oo toobad bay leedahay sida jamhuur ahlilcilmi ay ku tageen qofka qof dila tooba nasuuxa hadduu la imaado waa laga aqbali kafaarana waa waajibaysaayoo shahrayni mutataabicayn laba bilood oo mutataabica ayuu soomayaa laba bilood oo mutataabica ayuu soomay aayadda waxuu ka soo arortay qatlu lkhada qatlu camdina min baabi awlaa biilahi shaaficiyadu dayib marka shahrayni mutataabicayn faman lam fasiyaamu shahrayni mutataabiciina toobatan min allah cidqu raqaba hadduu waayo laba bilood buu soomayaa intaa xaqii ilaahay baa kaga dhacaya xaqii qofka dadkaas awliyada ee qofkaa la dila reerkiisina waxay ku dhammaanaysaa magji iyo diyadii iyo cafis in laga dalbo ayana waa ku dhammaan kartaa maxaa soo haray kii la dilay kii la dilay meeluu kugu cafiya maba taallaba dhibayba aakharu jira kuma cafin karo see la yeeli aakhare markii la tago ayuu ku dhagaaya qofka asagaa marka haddii toobad nasuuxaa uu la yimid oo qofka ilaahay toobadda ka aqbalay rabbi baa dhexdhexaadin oo le ninkaa taawo nasuuxa buu la yimid waa ka nidaamooday reerkiinnina waa la xalliyey toobaddii loo baahnaana waa leoyey adiga soo ma ahaa intaasaa lagugu bedelay akhradii wanaag iyo khayr badan baa isaga la siinayaa kanna toobadiisa ku badbaadi kanna waxaa weye xaqiisa lama dayacayo waa la siinayaa qaala xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana saciid bnu sulaymaan qala xadaana hushaym bnu bashiir akhbarana ismaaciil bnu salim can alqaba bni waayil can abihi waayil bnu xujr qaala ataan rasuululahi utiya rasuululahi waxaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam birajulin in qatala rajula nin dilay faaqaada waliyalmaqtuul midkii la dilay weligiisibaa minhu ninka isagaa soo hogaansaday fandalaqa bihi wuxuu la aaday xagga nabiga wa fii cunuqii wxuu luquntiisa niscatun ay ku jirta xali keena aho yajura uu ku jiidayo falamaa adbara marka markuu nabigu u keenay nabiga ki ula hadlay waa ka celiyey xadidki waa so dhaba soo dheer qaala fala noqaaliya kaxayse marka haddii aad waxba uuna ka iska bixin karin qaala falama adbara qaala rasuulu lah wuxuu ka dabageeyey calayhi salaam alqaatiluka wax dilay walmaqtulu midka la dilay fi naari bay gelayaan marka waxyaalaha hadallada nabiga alayh salaam hadalkan lacallahu inuu oola jeedo tacriiq qofka qaatilka iyo maqtuulka haddii labadaba dalama yihiin oo ay dilka midooba midka kale u rabay waxaa weeyaan fi naar bay gelayaan fa ataa rajulun arajula ataa rajulun ninbaa wuxuu u tegay arajula ninkii ninka sii kaxisanay faqaala wuxuu ku yidhi maqaalata rasuulilah hadalkii nabiga calayh salaam war adigaaba khatar ku jira haddaad isku disho ninkan faqalla waa iska sii daayay qaala ismaaciil bnu saalm fadakartu dalika lixabiib bin abi thaabit baa u sheegay faqaal xadaanii ibnu ashwac baa ii warrama ana nabiya sala allah aleh wasalam inamaa sa'alahu wuxuu weydiiyey an yacfuu canhu fa waxaa loogu adkeeyay hadalka iska cafi intii la yidhi warkii nabiga qaadan waayey ayadana waxyaalaha lagu ta'wiiliyay ka midta baabu diyati ljaniin ilmaha yaree janiinka urjiifka diyadiisa iyo magtiisa ilmaha calooha ku jira hooyadii calooheeda ku jira jariin la dhahaa wa wujuubu diyati iyo diyada iyo magta waajibaysa fii qatli khaa dilka khaaca ee gafka kasa ah loo dilin qofka iyo washibilcamdi midka camdiga u eegay shabahaya calaa caaqilati ljaani midka gacanta geystay qabiilkiisii baa bixinaya saddex masalu meesha ku aruuriyey diyat ljaniin islaan xaamilaha caloosheedu wax lagu dhuftay ilmihii baa laga soo riday iyadiiba wax lagu dhuftay ama sun baa la siiyey ilmihii baa laga soo riday ilmahaasi diye iyo mag buu leeyahay waa haddii uu isaga oo diyadiisaasi muxuu ahaa go-aan ay sharciga u gooye waa markii nafki ruux in lagu afuufiye haddii aan naf lagu afuufin waxaa weeyaan qiimo unbuu yeelanayaa iyo maa yaraahu lqaadi iyo arrimo kale waay laakiin diyatljaniin waxaa weeyaan waa hadduu calooshooyadii ku dhinto isagoo noolla adduunka usoo bixin weeye neef shan neefoo geela weeye shan oo geela addoon haddii la waayana shan neefoo geela waxaa dhahaan waa cushru diyatu ummihi cushru diyatu ummihi hooyadiis diyadeeda magta hooyadiis magteeda cushurkeed wey magta hooyada waa konton geela maxaa cushur waa toban markii loo qaybiya meeqay noqonaysaa toban loo qayb waxay noqonaysa shan bay noqonaysaa waa toban meeloodoo min shana ma og marka cushurka shan neefoo geela wey khamsata abcira haddii laakiin uu isagoo nool bannaanka ku soo dhaco oo kadib deena uu dhinto ganacgooyadii uu dhinto hadduu wiil yahayna boqol geela weeye hadday gabar tahayna konton geela weeyaan waa yar yahay iyo ilmo saqiir u ahaa iyo ma kala lahaa magtu sideeda haddii qof kasta oo nool adduunka imaado la dilo mag fuul ah kaamila ayuu qaadanaya boqol geela hadduu wiil yahay gabar hadday tahayna konton geelay noqonaysa caloosha haddii lagu weeraro laakiin oo adda waxay noqon lahayd baan war looyahayni marka horeba waxaa weeyaan shan neefoo geela weeye diyat lkhada hadda waxaa weeyaan qofkan inuu waxaan dilo maba u jeedinba oomaba soconinba qasadkiisina ma aha oomaba qastin laysa lahu qasdun baa la hadda maxdiga qasad maba lahaba qofkan isaga oomaba qastinba inuu wax dilo ya wax kaleu u qastaayey shibulcamdi waxaa weeye qasdigaas qasadka asagaa iska leh laakiin kow iraadada inuu wax dilo ma rabin laba qalabka wax lagu dili lahana ma isticmaalin saddex maqaatiltii iyo meelihii loo dhiman lahana kuma dhufanin cudwaan iyo cadaawadna lama soconin shibulcamdi wey gacanta isagaa geystay waana u kastay inuu ku dhufto laakiin ooma jeedin aad dishid ma lahayn ul caadi uu ku dhuftay ulla looma dhinto waa dhintay shibulcamdi baa la labadaas qofba magtiisa qabiilkaa loo celinaya casabada ayaa loo celinaya ehlufarad waxaan ka ahayn ayaa bixinaya magta iyadaa amaa hadduu kas wax u dilo qalabka wa lagu dilaa toori buu dhex fadhiisiiyey axbad buu ku dilay waran buu ku dilay qofka asagaa ah waa la qisaasi haddii diya laga rabana diya ay noqotona asagaa la mooraduugi guriguu leeyahay boosaskiisii xoolihiisii wuxaasoo dhan baa lowada xaraasha isagoo ebera laga tegaya ah, qofna u kaalmeen maayo haddii kale waa la dilaya xadadana yaxya binu yaxya qaala qaraat away haddii xukunkaa sharciga haddii la qaadan lahaa idab baa la yeelan lahaa xadadana yaxya binu yaxya qaala qaraatu calaa maalikin can ibni shaab can abi salama ibn cabdiraxmaan can abi hurayra ama imraatayna laba haweenoo min hudayla reer hudayla banulaxyaan bay weliba kasii ahaayeen midbaa ahaydna way soo socotaaye ramad ixdaahuma midood baa alukhraa middii kale gantay midbaa middii kale waxay ku tuurtay cuudu fisdaad ah, tiirkii teendhada teendhooyinka tiirarsha lagu qabto ayuu caloosha kaa dhuufatay xaamile ahayd waa laba naagooba isla qabay ahaayeen fadaraxad waxay soo tuurtay janiinaha ilmihii caloosha ku jiray bay soo tuurtay oo soo dhacay faqadaa fiihi nabiyu nabigu wuxuu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam biquratin buu ku xukumay qura waa ismu jinsi cabdin ow amatin ka bedel cabdi adoon oo dakar iyo amatan adoon lasku daray marka yaa waxay wada leeyihiin qura qura bay wada leeyihiin haddii lasii kala qaadana adoon iyo addoon bay noqonayaan waxadaanaa qutayba ibnu saciid marka addoonkaasi maadaama oo helitaankiisa aynan badnayn in addoon la helo haddana iskaba zuulay fuqahadu waxay ku qiimeeyeen cushru diyat lummi oo shan neef oo geela waxadana qutayba bnu saciid xadana leyd an ishaab can ibni musayibi can abi hurayrata qaala qadaa rasuulu lahi sala la alay slam fi janiin imra'a nin islaam janiinkeed caloosha ku jiray ayuu xukumay min bani lixyaan reer bani lixyaan saqada meyita isagoo mayda soo dhacay biquratin buu ku xukumay nabigu cabdin buu ku xukumay addoon ow amatin addoon uma ina almarata latii addoontii almar'ata latii naagtii qudiya calayhaa korkeeda bilqura lagu xukumay tuwufiyad waa la oobsaday faqadaa rasuulu lahi sala allah alay wasalam wuxuu xukumay bianna miiraafaha dhaxalkeedii libaniiha carruurteedii iyo wa zawjiha ninkeeda iskale wa ana alcaqla diyaduna calaa caasabatiha qabiilkeedii buu ahaaday marka naagtan wax dishay magti laga rabayaa ka bixin ma ninkii qabay iyo reerkii ay gashay ee qabaybaa yaa magta ka bixin maya qabiilkeedii bay aadi hadday dhimatana diyadeeda iyo hadday dhimatana dhaxalkeeda waxaa iska ninkeedii carruurteeda iska sharciga sidaasu xukumay ah. markay idabla la timaado ninkan asaga eh, qabay reerka hawsha waxaa weya way ka wareegaysaa reerkooda bay la aadi waa idin hebel hebel weya reer bay ku abtirsataa magta ka bixiyaa le haddii kale waa la qisaasi ayib amaa dabcan haddii cabdi ay tahay wey haddii kaletee diyadaasi mar walba qabiilkay saaran tahay dusha laga saaraya hadday dhimato soo ma hadday dhimato wixii dhaxalkeeda ah qabiilba dhexlaayee waxaa iskale dadkii dhaxalka lahaa ninkeedii carruurteedii aabiya hooye iyo waxay walaalo yihiin arrimihii ahlulfarad iyo ahlcasaba sharcigaasaa la marinaya qala xadadana abu dahir axmed bin camr xadadana ibn wahbin xaw xadadana xarbal bin yaxya tujaybi qala aqbarana ibn wahbin aqbarani yunus can shaab can musayib can abi salam bin cabdiraxmaan an aba hurayrata qaala iqtatalat imra'atan laba haweenaa dagaalamay min hudayla reer hudayla fadaramad ixdaawa midoodba waxay ku tuurtaa luqra midda kale bixajarin dhagax riwaayadan dhagax bay leedahay riwaayo kalena ul waa soo socotaa faqatalada way dishay inay isku dartaa dhiban karta wamaa fii badniha iyadina way dishay ilmihii caloosh ku jira ugu dhintay fakhtasamuu ila rasuuli illah nabiga calayh salaam bay iskula doodeen faqadaa rasuulu llahi wuxuu xukumay calayhi salaam ana diyata janiiniha ilmihii caloosha ku jira diyadiisa iyo magtiisa qura weeyaan cabdun addoon weeye ow amatin am awalidata addoon weeye waqadaa bidiyati almar'a naagtii la dilay iyaduna magteedu calaa caaqilatiha caaqilata aljaaniya qadaa wuxuu xukumay diyati almar'a naagtii la dilay diyadeedii iyo magteedii wuxuu saaray calaa caaqilatihaa caaqilati aljaaniyati midii jinaayada iyo gacanta lahayd qabiilkeedii ayaa dusha laga saaray wa waraahaa tii dhimatay waxaa la dhaxal siiyey walaadaha waladkeedii wa macahum maceeda aho ama ahlulfaraba ama ehlcasabaa ayuu dhaxashiiyey nabiga calayh salaam faqaala xamlu bnu naabiq alhudali oday waxaa soo maqiiqay odayaashii reer banu hudayl ah duqna u ahaayo aftahan ahaa ayaa isu soo taagay nabiga calayh salaam hortiisa odayaasha qaar waxaa jira moogtaa il adag oo sharcigii iyo diintii inay maqlaan oo madaxa saartaan la rabay hadal iyo muran ka horkeeni oo mahmaah iyo gabayo iyo faseexo la imaan meesha meel nas iyo daliil iyo xadiid yaallo mahmaah iyo waxaan arki jiray iyo waxaan maqli jiray iyo waxaan noo xeer ahaa meesha ma taallo xeerku sidiisuba wixii sharciga aan khilaafsanayn lama diidaayo alcurfi baa la dhahaa macmuulun bihi idaa warad xukm min asharci shariifi lam yuxad waalcaadatu muxakama laakiin shareeca hadday timaaddo diin timaaddo nas iyo aayad ay timaaddo qof mahmaah la soo istaagi kara ma leh xamlu bnu naabiq alhudali baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah kayfa aqrim seen u magdhabayaa man ilmo laa shariba aan wax cabbin walaa akala aan wax cunin walaa nadaqa aan hadlin walaa istahalla aan sawdayn cabaadin fa milu daalika kaasoo kale yudal hadur baa laga dhigaaya bal intuu isu xujiisiye fiir sajciga hadalka suu iskuu totoosiye fiiri kayfa aqram man laa shariba walaa akal walaa nadaq walaa istahal familu dalika yudal wixiaasoo dhan oo isku soo xidhxidhay fiiri waxa ku dhacay faqaala rasuulu ulahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi inamaa haada odaygan min ikhwaani alkuhaan kuwa kahanada ah ee falanfallowga iyo muxuu ahaa saaxirada ah ama waxyaalaha qaybka ka sheekeeya ee wax sheegsheega kuwaasi jamaacadoodu ka mid yihi ashkaashooda ikhwaan macnaa ashkaalahum wa sifaatuhum tilmaantaasuu leeyahay qoladaasuu ka mid yahay buu nabig alai slam yidhi ah, waa qolada uun hadal iyo wax laisku dardaray uun dadka xoole kaga qaata wax laisku dardaray iyo hadallo maaragtay qariib qariib laga dhigay oo dadku deeba la hoganayaan wuxuu sheegay male aayad ma sheegin xadiid ma sheegin war saxaabi war taabiciini war fuqaha midna ma sheegin maca daalika dadkii oo dhan garhkii bay lulayaan waa harowsanayaan maskaxdii maankii buu fadhiyaa marka kaahinka noocaas oo kale ee afmaalka ah, kaasoo kaleu ka mid yahay midkan horkiisana laguma jiro sababtu waxaa weeye min ajli sajcihi sajciga uu la yimid alladii sajaca uu sajciyey sajciga waa hadalka noocan ee ayaa la yidhaahdaa qawaafida loo sameeyey nafrigana ah dhinaca kalena qaafiyada leh shar shicir ahayn haddana sajciga ah afarayda iyo isaka maarata laga toosiyey sajci buu la yimid ninkan isaga sajcigu si ahaantiisa muxaram maaha laakiin markuu muxaram noqonayo marka laba sifa laga helo wey hadalka noocaasee la qoorinayo markuu xumaanayo waa markii uu kow xaq shay xaqa lagaga hortagayo oo xaq baa lagu weerarayaa oo lagaga adkaan rabaa oo garcadaa waa lagaga noqon rabaa taas waxaa weeya derishada laga tuurayaa mahma kaana min alfasaxati waalbalaaqa waalbayaan waa la xoori ta labaadna waa markuu takalluf ku jiro iska keenkeen iyo isku keenkeenid iyo ay isqadadixin ay la socoto markaa iyaduna waa la tuurayaa walidaalika nabiga calayh salaam kaana yasjac hadalladiisa sajci baa ku jira nabiga calayh salaatu wasalaam ah sajcigaa laakiin wuxuu xaq lagu sugaayo takallufna aan ahayn oo sajiye ah oo nabiga calayhi salaam fasaaxo ilaahay uu dhaliyey iyo balaaqo ilaahay uu siiyey iyo caddayn ilaahay siiyey iyo jawaamiculkelim ilaahay uu siiyey murti badan ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacala xaquna ugu hiilinayay ama hada facaksu hada ka waa ka soo horjeeda waxadaana cabdu bnu xumayd cabdu bnu xumaydin akhbarana cabdurazaq abarna macmar bn rashid an zuhri an abi slm an abi hurayra qaal iqhtatalat imra'atan laba haweenaa dagaalamay wasaaq alxadiid biqisatihi walam yadkur waraaha waladaha wama macahu qaala faqaala qaa'ilun kayfa nacqil seen diyo u bixinaynaa naqrib iyo naqri waa isku mid walam yusami xaml bnu malik ma sheegin xaml bnu naabiqahaasa xaml bnu maalik la dhaha xaml bnu malik bnu naabiqa nusiba ilaa jaddihi qaala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali ibnu rahawayh akhbarana jariir bn cabdilxamiid adbi can mansuur ibni muctamir can ibrahim الnakع can cubaydالlah bn nudayl اkhusaaci can اlmugiira bn shucbata radi allahu canhu qaal darabat imra'atun haweenayd baa waxay ku dhufatay barata midda lala qabay bicuudi fustaad teendhada xadhigga ee tiirkeedii yay ku dhufatay wayo xubla uur bay lahayd haweenka laisla qabo cudur cadaaba ka dhexaysa aan dhammaanayn faqatalada way dishay ilmihiina waa dhintay qaala wixdaama midkood lixyaaniya reer banu lixyaan bay ahayd banu hudeyla bay wadahaayeen fajacala rasuulu اllahi salى اllah wuxuu yeelay diyat almaqtuula tii la dilay magteedii calaa casabati alqaatila midii wax disha qabiilkeedii baa dusha laga saaray ilan dilkan waa shibulcamdi waxay ku dhufatay waa qool qoolna inta badan looma dhinto meel xun bay kaga dhufatay marka laakiin marka shibhulcamdi wey wa waqura iyo qura oo adoona limaa fii badnia caloosheeda wuxuu ku jirayna qura ayaa lagu xukumay shan neef oo geela faqaala rajulu min casabati alqaatila tii wax disha qabiilkeedii oday ka mid aha wuxuu yidhi ana ma magdhabaynaa diyata man qof diyadii iyo magtiis laa akala aan wax cunin walaa sharib aan wax xabin walaa istahalla aan sowdaynin fa milu daalika midkaasoo kale haddaan odayaal nahay geed fadhiya yudallu hadur baa laga dhigi jiray soo maarti oday iyo geed midnaba qiimo maleh kol hadduu aayad iyo xadiid alla ka hor yimaado qiimo maleh markuu qiimadeeda waa markuu qur-aanka iyo diinta qaato xikmad iyo odaynimadii marka ummadda uu ka hogaamiyo markaa wey laakiin markii intii shareecada dadka lagu xukumo asagana uu yidhahdo maya xeer baan aadaynaa waa ku gaaloobayaan waa ku gaaloobay sharcigii wax lagu xukumay inay dhahaan maya sharci ma aadayno maya hadduuba dhaho khalaas waa gaaloobay wax sharcigu xukumay hadduu yadha maya raxfaan baan ka qaadan uu yidhaahdana oo uuna xukun sharci oo kale uunu qaadanaynin xeer uu qaadanayana ayaduna kufri wey walciyaadu billah faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi asajcun ma sajci baa ka sajcila acraab acraabta iyo reer baadiyaha sacaaliigta sifirdaynka ah in aayad iyo ay soo qaataan intay waayaan hadallada noocaan ku soo duwanayoo kale miya qaala wajacala calayhi madiya mag buu dusha ka saaray waxadaanii maxamed bnu raafic qala xadana xim bn aad xadana mufadal can mansuur can ibrahim can cubayd bn nudaylata can muqira bn shucba qaal ana imra'atan haweeney baa qatala dishtay barataha tii lala qabay bicamuudin bay ku dishay fustaadin teendhaa fa utiya fiihi rasuulu llah nabiga alay salam baa loo keenay warkaas faqadaa calaa caaqilataha tii waa dishay qabiilkeedii yubidiyati marti saaray wa kaanat xaamilan tawi la dilay uur bay ahayd wa kaanat almaqtuula wey midda la dilay faqadaa fi ljaniini ilmihii xabaasha ku jirayna biqura ayuu xukumay nabigu calayh salaam cabdun ow amah faqaala bacdu casabatiha qabiilkeedii odayaasha qabiilka mid kamid oo ah, xaml ibnu naabiqa la yidhaahdo yaa wuxuu yidhi anadi madiyaan bixinaya man laa dacim cunto cunin walaa ilmo yaroo mucuqa hadda soo baxay oo cuntana cunin walaa shariban waxba cabin walaa saaxa aan dhawaaqinin fastahalla aan sawdaynin wa milu dalika yudal hadur baa laga dhigaya wax weyn oo qiimaha tareerkama ahee ilahay agtiisuu qiimo ku leeyahay qaala nabig wuxuu yihi sajcun sajci weeyaan ka sajci alacraab wax kalaa ka soo qaadi mayno acraabi iska hadlay oo sajci la yimid oo hadallo isku duduway sharciga ilaahay ka hor imaanaya unbaa laga soo qaadaya waxyaaba kama jiro ikhwaan ulkuhaan waay qal xadani mxamed bn xaatim mxamed bn bashaar qala xadana cabdiraxmaan bn mahdi can sufyan an mansuur bihada isnaad mili macna xadiidi jariir mufadala qala xadana abubakr bn abi shayba mxamed bn muhana wlbashaar qaluu xadana mxamed bn jacfar qundar can shucba bn xajaaj can mansuur bn muctamir biisnaadi alxadiidi biqisatihi qayrana fiihi waxaa ku sugan fa asqadat ilmihii caloosha ku jiray bay soo tuurtay fa rufica dalika ila anabiy nabiga calayi salaam baa loo gudbiyey faqadaa fiihi biqura ayuu xukumay addoon in la bixiyo wa jacalahu wuxuu yeelay diyadiiyo magtiina calaa wliyaa'i ilmara alqaatila tii wax dishay qabiilkeedii walam yadkur fi lxadiidi diyat almar'ati ma dhihin qaala waxadadana abubakr bn abi shayba wabu kurayb waisxaaq bn ibraahim walafdu labi bakr قال isxaaq abarana qala akhrana xadaana wakiic can hisham بن عروة عن abi عن منصور bn miswar bn makhrama aلzuhri qaal istashaara cumar bnu اkhadaab cumar bn khadaab baa wuxuu la tashaday annaasa dadkii dadkii buu ila taliya dadoo dhan maaha fuqahaau saxaaba wa culamaai saxaaba wa asxaabu shuura dad qura ay wada ahaayeen kuhuulan oo shuyuukan kuwaasuu la tashan jiray udhihi jiray wixii soo baxo markaas aan u muuqanin daliilkeedii yuu dhihi wuxuu weydiiyey oo kala tashaday fii imlaasi almar'a naag urjiifkeed naag janiinkeed caloosha ku jiray oo la soo rido maxaa lagu xukumi karaa maxayna la tahay ijtihaad iyo ijmaacu saxaaba buu raadinaye nas baaba loo helayba laa ijtihaada maca nasi kol haddii nas lahayana ijtihaad ma jiro faqaala almuqiira bnu shucba wuxuu yidhi shahidtu nabiya waxaan goobjoog ahaa nabiga calayh salaam oo qadaa xukumay fiihi imlaasulmar'a islaam urjiifkeedoo la soo riday biquratin buu ku xukumay cabdin buu ku xukumay addoonnina oo amatin addoon qaala faqaala cumar wuxuu yidhi itinii ii keen biman yashhadu macaka qof arrintaasi maqraati kaaga ah oo kulagoobjoog ahaa ii keen in qalbi saan u xasilo qaala fa shahida lahu maxamed binu maslama saxaabiyun jaliil ninkaasaa maqraati ka noqdo yidhi waa runtiis warkaas war cadoo layogi qaarina buu ahaaye ogaanteeda lahu buu yidhi wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed